alxamdu لlh rb اlعaalamiin slى اllah وslm وbaarak وancm عlى nabiyina وkhaliilina mxamed bn cabd اllah وعlى آlih وصaxbih wman walaah yqul اlimam اlbukhariyu raximah اllah tacalى bab اlmasaajid اlati عlى طرq اlmadina wuxuu baab u yahay masaajidii ku taalay wadada madiine ku taalay marka madiine laga tagayo ee maka la aadayo yani bayna makkata wlmadiina iyo wlmawaadici buu baab u yahay boosaskii allatii taasoo sallaa fiiha nabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigu uu ku tukaday abwaab masaajid masaajida iyo axkaamteeda wuxuu kusoo gabagabaynaya imaam bukhaari nabigu calayhi salaau wasalaam wadadii loo yaqaanay ariiqu makata alqadiim marka laga tegayo madiine ee maka loo socdo wada waa waddadan hayweyga weyn ee hadda cusub waxaa jirta wadda la yidhaahdo ariiqu makata alqadiim oo xagga iyo badar marayay waana tii nabigu isticmaali jira calayhi salaau wasalaam marka tiibaa hadda lainoo tilmaamaya xadiidkan inoo tilmaamaya goobihii nabigu ku tukanaya calayhi salaau wasalaam axkaam badan iyo fiqi badani kuma sugna ee waxa ay tahay uun qadiya taariikhiya meelihii nabigu mara calayhi salaatu wasalaam ee ku tukaday sunno ma tahay lagu tukado mise ma ah waynu ka hadli doonnaa insha allahu tacaala markaynu dulmarno xadiidka aynu dulmarno xadiidkana waxaa lagu tilmaamaya kolley dhulal iyo buuro iyo geedo ayaa lagaga hadlayaa waa tilmaanun meel nabigu ku tukada calayhi salaatu wasalaam la tilmaamayo marka carabkanu iska marayna kadibna masalada ayanu insha allahu taala ka hadli doonaa qala waxa uri bukhaari xadaana muxamed bnu abi bakrin almuqadami albasri qala waxa uri xadaana fudayl bnu sulaymaan annumayri qala waxa uri xadaana musa bnu cuqba saaxibu lmaazi asiyar wlmaazi waa ragga loo daba fadhiista weeye kitaabna waa kala ah qaala waxa uri musa bnu cuqba raaytu waxaan arkay salim bna cabdilaah ibni cumar bn khaaab yataxaraa isagoo ku dadaalaya oo u qasdinaya amaakina ariiq wadada boosaskeeda fa yusalii fiiha waa ku tukanay yacnii wadada marka laga baxo madiine make loo socdo inta jidka lagu socdo meelo ka miduu u qasdinaya inuu ku ana abaahu aabbihi kaana inuu ahaa yusalii mid ku tukada fiiha wa anahu ra'a nabiya sal alayhi wasalam wuxuu kaloo aabbihii ka ra'a nabiya sal allahu alayhi wasalam nabiga inuu arkay yusalii isagoo ku tukanaya fii tilka almkinati goobaha yada ah waxadaanii waa ii sheegay naaficun can ibni cumar annahu kaana yusalii inuu ahaa mid tukada fii tilka alamkinati boosaskaas yani saalim baa aabbihii ka warinaya waxaa kaloo oo waafaqay naafic oo isaguna ka warinaya can cabdilaahi bni cumar oo mawlihiisa ah horena waataynu usoo tilmaanay saalim oo cabdilaahi bni cumar uu dhalay iyo naafic oo mawlihiisa ah waa labada nin ee ugu xifdiga badan ee loogu kalsoonida badan yahay dadka wax ka warinaya cabdilaahi bni cumar laakiin labadooda keebaa sii mudan dhowr xadiis bay isku khilaafeen dhowrka xadiisna waxaa loo xukumay naafic baa loo xukumay waa laakiin laba ninoo isku dhowdhowe wuxuu ihi waxadaanii naaficun naaficna waa ii sheega can ibni annahu kaana yusallii fii tilka alamkina wa sa'altu hadalkaasoo dhan waxa wata muusa bni cuqba wa sa'altu waan weydiiyey saaliman saalim baan weydiiyey falaa aclamuhu ma ogi ilaa waafaqa naafican naafic inuu waafaqay mooyaane fi lamkinati goobaha kulliha dhammaanteed ilaa annahumaa labadoodu ikhtalafa waxay isku khilaafeen fii masjidin masjid bay isku khilaafeen bisharafi rawxa meesha la yidhaahda ku sugan waa meel hadda laga laakiin laamiga ayay ku taalla ama ku dhowdahay kaalin baa ku taalla loo yaqaano maxatat rawxa marka madiine laga baxo ee xagga beder loo socdo masaafada udhaxaysa meesha iyo madiinana waa ilaa kilomtr wey masaafo leg baa udhaxaysa masjidkaasunbaa laysku khilaafay goobtii uu kaga tukaday meeshii uu kaga tukaday yani saalimna meel buu sheegay naaficna meel kale ayuu sheegay goobaha kaleo dhan way isku waafaqeen qala xadaana ibrahim ibn lmundir alxusaami waxaa noo sheekeeyey ibrahim ibn lmundir alxizaami qaala waxa ui xadaana anas bnu ciyaad qala xadaana musa bnu cuqba can naafic ana cabdallah ibna cumar radi allahu tacaala ahbarahu waxa uu sheegay ana rasuul اllahi sal اllahu alayh waslm kaana inuu ahaa yanzilu mid dega bidilxulayfa meesha dilxulayfa la yidhaahdo xiina yactamiru xilliga uu cimraysanayo iyo wa fii xajatihi xajkiisa xiina xaja xilligii uu xajiyey xajat lwadaac waana xajka keliya nabigu xajiye alayhi salaau wasalaam dilxulayfana in badan baynu soo marna waa abyaaru cali meesha hadda loo yaqaano waa miiqaatu ahli اlmadiina waa magaalada madiina xaafada ugu xigta xagga maka meesha ugu xigta wey dhinaca koonfur yanzilu buu ku degaya bidilxulayfa taxta samuratin geed quraca hoostii buu ku degayay fii mawdici lmasjidi masjidka booskiisa masjidkaasoo alladii kaasoo bidilxulayfa meesha dilxulayfa la yidhaahda ku sugan waana masjid loo yaqaanay xiliyadii dambe masjid shajara masjidka geedka oo loogu magacdaray geedkan quraca ah ee haddana wuxuu ku dambeeyey masjidkan weyn ee loo yaqaano masjidu dilxulayfa ee loo yaqaano ee ku yaala miiqaadka ama abyaaru cali meesha loo yaqaano ku yaala halkaasuu nabigu ku degaya calayhi salaau wasalaam wa kaana wa aha idaa halka aynu ka hadlaynaa weli waa madiina duleedkeeda laakiin xiligaa madiina waa ka baxsanayd meel ka fog bay oo an lix ka badan ayaa u dhexeeyey laakiin hadda waa madiinay soo gashay magaaladii baa wa kaana u ahaa nabigu idaa rajaca ka soo noqdo min aswatin duulaan haduu ka soo noqdo kaana waa ahaanay fi tilka ariiqi wadadaas aw xajin ama xaj hadduu ka soo noqdo aw cumratin ama umro habaa waa degayay bana waadin toga calooshiisa ama gudihiis ayuu nabigu degayay waadigaasina waa waadi caqiiq waadiga loo yaqaano toga ugu weynaa hadda madiine dhex mara waana waadi mubaarak nabiga waxaa lagu yihi alayhi salaau wasalaam salli fi hada alwaadi lmubaarak waa waadi la barakeeyey wy faida ahara markuu ka baxo yani toga gudihiisa ayuu nabigu ku nagaaday dabeedna toga markuu sare uga baxo dahra ay cala wa kharaja uu ka baxo min baطni waadin waadiga caqiiq hoostiisa ama calooshiisa uu ka baxo gudihiisa anaakha waa fadhiisinay hashiisa bilbaxaa'i bacaadka meesha bacaadka ama dixda ah ayuu fadhiisinaya allatii taasoo calaa shafiiri lwaadi waadiga qarkiisa ahaatay asharqiyati ee bari facarasa nabigu waa baryayey atacriis waa alnuzuul wlmabiitu aakhir leyl habeenka qaybtiisa dambe in la dego facarasa halkaasuu habeenka intiisa dambe u hoyanay xataa yusbixa ilaa uu ka waabariisanayo laysa masjidka agtiisa alladii masjidkaasoo bixijaaratin waxa weeye meesha dhagxaanta ah waxa weeye ah walaa cala alakamati taagana ma aha allatii taasoo calayha dusheeda uu yahay almasjidu masjidku u yahay yani wuxuu leeyahay meesha hadda dadku ay ku tukadaan waxa weeye ma aha meeshani ma aha kaana waa ahaa ama halkaas khaliijun tog baa ku sugnaa waa toga xeesha dheer baa la yidhaahdaa khaliij yusalli laagta ama qacankana waa la yidhaahdaa yusalli waa tukanaya cabdullah cabdulaahi bni cumar cindahu agtiisa ayuu ku tukanayay fii banihi gudihiisa waxa ku sugan kuubun bacaad ayaa ku sugan kaana rasuul llahi sal rasuulkii all waxa uu ah ama halkaas yusalii mid ku tukada halkaasuu nabigu ku tukanay fadaxa waa fidiyey fiihi gudihiisa kutubkaas ama bacaadkaa isku urursan asaylu waadigiibaa fidiyey bilbaxaa'i bacaadkii toga ka koreeyey ayuu ciiddii kutubkaahayd isku urursanayd ku faafiyey oo waxa qaatay daadkiiba qaatay oo ciddii isu urursanayd waxa weeye badxaagii ku faafiyey daxa bimacnaa basata xataa dafana ilaa uu aasay dalika almakaan booskaa isaga ah alladii kaasoo kaana uu ahaa cabdullah cabdulaahi bni cumar yusallii fiihi mid tukada yacnii goobtii nabigu ku tukanaya calayhi salaatu wasalaam lafteeda ayaa waxa qariyay ciiddii waxa wey daadku soo qaaday baa qarisay halkaasi waa goob oo ah dilxulayfa ama abyaaru cali iyo intii ka agdhoweyd nabigu halkuu ka degay iyo halkuu ku tukaday baa la tilmaamay wa ana cabdlaahi bna cumar cabdulaahi bna cumar xadaahu waxa kale uu sheegay ana nabiya sal اllahu alayh waslm nabigu sallaa inuu ku tukaday xayu mashia almasjid اsagiir masjidka yari uu ku yaalo alladii kaasoo duuna almasjidi masjid sokadii ahaaday alladii masjidkaasoo bisharafi rawxaa meesha sharafu rawxaa la yidhaahda ku yaala yani wuxuu tilmaamayaa meesha laba masjid baa ku yaala meesha nabigu ku tukaday waa masjidka yar wey laakiin masjidka hadda dadku ay yaqaanaan xiligiisa cabdilaahi bni cumar waa masjidka weyne sharafu rawxa ku yaala wuxuu yidhi waqad kaana cabdulaahi cabdulaahi waa aha yaclamu mid og almakaana booskii alladii kaasoo fiihi gudihiisa sala nabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigu uu ku tukaday yaquulu wuxuu odhanaya cabdulaahi bni cumar ama halkaas ay salla halkaasuu ku tukaday can yamiinika isaga ayaa tilmaamaya ibnu cumar acanta ayuu ku tilmaamo waxau i ama halkaas wuxuu i can yamiinika waa midigtaada xiina taquumu xilliga aad istaagayso filmasjidi masjidka weynee rawxaa ku yaala tusalli xaala mid tukanaya yani markaad qiblada u jeesato ee masjidka weynee rawxaa la yidhaahdo gudihiisa aad ku tukanayso ayaa wuxuu kaa xigayaa masjidkii yaraaye nabigu ku tukaday xagga midig wadalika almasjidu masjidkaasina waa ka dhisan calaa xaafati ariiq wadada dhinaceeda alyumna midig ayuu ku yaalaa walxaal anta daahibun adoo u socda ilaa makata maka adoo u socda dhinaca midig buu kaa qabanaya wadadu waa wada macruufoo laysla yaqaano ariiqu makata alqadiim baynahu dhexdiisa waxaa ahaaday iyo wa bayna almasjid اlakbar yani masjidkaa yare nabigu ku tukaday iyo masjidkan weyn ramyatun bixajar dhagax tuur in dhagax laga tuuro oo dhagaxu gaadhayo ayaa u dhaxaysa aw naxwu dalika ama in la mida masaafadii baa xadidaya labada masjid inta udhaxaysa waa in dhagax laga tuura halkaasina waa goob labaad oo nabigu calayhi salaau wasalaam uu ku tukaday wa ana bna cumar cabdilaahi bni cumar kaana waa aha yusalli mid tukada ila alcirqi buurtii xaggeeda ayuu u tukanayay alladii kaasoo cinda munsarifi rawxaa rawxaa marka laga gadoomaye laga noqonayo agteeda ahaatay wadalika alcirqu cirqigaa isagaa ah cirqi waxaa la yidhahdaa buurta yar baa laakiin meel laysla yaqaana hadda looga jeeda intaha waa ku dhammaanayay arafuhu dacalkiisu buurtaa dacalkeedu calaa xaafati ariiq wadada dacalkeeda ama dhinaceeda intihabu idinka dhiga ah, waa nusada qaar intahana waa nusa wey intihaau arafi waa laysu idaafaynaya ee arafkiisa ugu dambeeya calaa xaafati ariiq wadada dacalkeeda wey duuna almasjidi masjid sokadii alladii kaasoo baynahu isaga dhexdiis iyo wa bayna almunsarifi meesha waxa weeye looga gadoomayo waxa weeye dhexdiisa ahaaday walxaal anta daahibun adigoo u socda ilaa makkata meesha maka la yidhaahdo waqad ibtuniya waa la dhisay ama halkaas masjidun masjid baa laga dhisay falam yakun ma ahayn cabdullah yusalii mid ku tukada fii dalika almasjid masjidka isaga ah yani meeshii nabigu ku tukada alayhi salaau wasalaam cabdulaahi bni cumar uu garanayay meel aan ahayn baa masjidka laga dhisay oo ku dhow falam yakun cabdulaahi cabdulaahi ma ahayn yusalii mid ku tukada fii dalika almasjid masjidka la dhisay kaana yatrukuhu dhinaciisa bidix ayuu uga tegay oo xagga bidix buu iska xejinayay waraa'ahu xaal uu yahay gadaashiisa yacnii dhinaca bidix abcan masjidkaas dhinaca midig buu ka maraya masjidkuna dhinaca bidix buu ka xigaya xagga dambena waa iska marinaya yatrukuhu waa ka tegaya can yasaarihi dhinaciisa bidix iyo wa waraa'ahu wa yusallii waa tukanay amaamahu masjidkaa hortiisa ila alcirqi nafsihi buurta xaggeeda lafteedana waa u tukanay halkaana hadda loo yaqaanaa abcan kutub siyar waa atawaariikh xilligaa hore waxaa loo yaqaanay cirqu aubya aubyana waa la yidhaahdaa cirqu dubyana waa la yidhaahdaa meesha dubyo la yidhaahda buurteeda alcirqu waa aljabal sahiir weeye Eh, laakiin hadda waxaa loo yaqaanaa arafu dhubya ayaa hadda loo yaqaanaa waa meel mahjuura wey rawxaadii aynu hadda soo dhaafaynay sharafu rawxaa ayay saddex kilomitr ka xigtaa xagga maka saddex kilomitr meelahaas ayaa udhaxeeya laakiin waa meel mahjuura wey magaceeduunbaa lahaya dadkii meesha degayay bani oo xarbiyiina ayaa da dhulka u kala calaamadsan yahay sidaan inaguba isticmaalno kobta iyo waadiga toga iyo dhulalkaya aynu magacyada ugu kala bixinay wa kaana cabdulaahi cabdulaahi waxa uu ahaa mid ka caraaba min arawxa meesha rawxa la yidhaahda ayuu ka tegay falaa yusalii kuma tukanayn aلuhra salaada uhr xataa yaatiya ilaa uu ka soo gaadho uu ka yimaado dalika almakaan booskaa isaga ah waxa weeye duubya loo yaqaano fa yusalii waa ku tukanaya fiihi gudihiisa aluhra uhurka ayuu ku tukanayay yacnii marka uu dego oo nabigu dega salaatu wasalaam degaanka labaad wuxuu noqonay ee lagu tukanayay meesha la yidhaahdo cerqi meesha la yidhaahdo ama duubya meesha la yidhaahdo waidaa aqbala haddii soo qaabilo min makata maka xaggeeda waa soo laabashadii markuu maka xaggeeda ka yimaado fain mara bihi meesha haddii uu soo maro qabla subxi salaada subax horteed bisaacatin saacad ka hor aw min aakhiri saxari ama saxarka intiisa ugu dambaysa waa xilliga suxuurta carasa waa baryayey oo habeenka qaybtiisa dambe in loo hoydo soo tilmaanay tacriis in la yidhaahdo biha subxa ilaa uu kaga tukada salaada subax ayuu halkaa u hoyanayay halkaasina waa goob kale wey wa ana cabdallah cabdallaahi bna cumar xadaahu waxa uu u sheegay ana rasuul allahi sal allahu alayhi wasalam rasuulkii alle kaana waa aha yanzilu mid soo dega mid dega taxta sarxatin geed hoostii bakhmatin weyn ayuu nabigu degayay duuna ruwayati meesha ruwayta la yidhaahda sokadeed ahaatay an yamiini ariiqi wadada midigteeda ayuu degayay iyo wa wijaaha ariiq wadada tooskeeda iyo muqaabilkeeda fi makaanin meel badxin bacaada sahlin waxa weeye godan oo jilicsan sahli dhulka munkhafidkaana waa la yidhaahdaa dhulka ciiddiisu jilicsantahae carasankaana waa la yidhaahdaa aruwayfa waa meel wey waxaana ay tahay magaalo qarya ayay ahayd xilliyadii hore laakiin waxay noqotay mid baaba'day oo hadda waa lama degaan wey waxay u dhowdahay magaalo macruufa oo u dhaxaysa madiine iyo bader bader hadda waa gobob hoostaga mandiqada madiina waa magaalo weyn ayaa bader la yidhaahdaa badar iyo madiina waxaa dhaxaysa magaalo la yidhaahda musayjiid oo macruufa almusayjiid marka meeshani waxay u dhowdahay meel la sheegi karo oo hadda la tilmaami karo waxa ugu dhow musayjiid magaalada la yidhaahdo musayjiid waa tashiiru masjid masjid baa la yareeyey meeshaasay u jirtaa kilomtr kilomtr eh, halkaana nabigu waa degay fii makaanin badxin sahlin xataa yufdiya ilaa uu ka baxayo min akamatin meel taaga duwayna bariidi ruwayati meesha ruwayta la yidhaahdo boosteeda meel in yar ka sokaysa duwayn waa tashiiru duun duuna way ka sokaysaa weeye marka duwaynna meel wax yar ka sokaysa taaga <clears throat> ayuu nabigu ka baxayay boosta meesha ruwayfe la yidhaahdo in yar ka sokaysa taagaasaa in yar ka sokeeya bimiilayni laba mayl buu ka sokeeya waqad inkasara taaggaasi hadda waa jabay aclaaha halkeedii ugu sarraysay baa jabay fanana waa laabmay markuu jabay fii jawfiha gudaheediibuu ku laabtay wlxaal hiya akamadii waa taagii waa kobtii qaa'imatun ay tahay mid taagan ala saaqin dhudhun bay ku taagan tahay yani buur yar baa laga hadlaya ama taag baa laga hadlaya kob baa laga hadlaya kobtaasi waa weyn tahay laakiin xalkeedii hoose ee dhulka u qabanayay ayaa dhuubtay cawaamil tariya waxa loo yaqaano dabaylaha iyo wixii lamidaa saameeyey halkaasaa dhuubta wuxuu u ekaaday dhudhun oo kale ama lugoo kale waxay ku taagan tahay ku taagantahay wahiya yadu qaa'imatun waxay ku taagan tahay saaqin dhudhun bay ku taagan ama lug wa fii saaqiha saaqeedaana waxa ku sugan kutubun baciid kaiiratun badan jay badan baa ku sugan ama bacaad badan waa arkaysaan doo iska tilmaamanaa goobunbaa la tilmaamayaa goobtii unbaa lagu sii fogaaday tilmaamaheed lagu sii fogaaday ee macno kale kuma jiro akamadiibu hadalku inala galay akamadiibaa la sii faahfaahiyey oo tilmaamo badan laga bixiyey halkaasina waa goob aynu ku tilmaanay meel hadda lamadegaanah oo ku dhow tuulada musayjiid la yidhaahdo maalintii dhaweyda aan maka ka taga ku socday madiina ayaa ilaahay waddadaa ii calfa heeweyga weyna la maraa waxa weeye waa kan macruufka xujaydu ay maraan laakiin maalintaa waxaan sii maray juxfa wadadan lafteedan qaadoo laamiya laamiguna waa isdhaaf laami weyn ma ah marka lagu soo dhaco wadada isku xidhiirisa yambuc iyo madiina wadadaasaa aad weynoo wadadu kala qaybsamaysa oo haadka sii socdaana shan gaari ay marayaan kasoo socdaana halay ay maraysa laakiin wadadan badankeeda ariiqu makata alqadiim baa la yidhaahdaa iyadu waa isdhaaf waa wadooyinkeenna inagu aynu isticmaallo kale marka maalintii dhaweyd wadadaas juxfan iyo miraabi kadibna musayjiid iyo wadadan oo dhan ayaan soo maray meelahan badankooduna waa meelo mahjuura oo hadda la ilaaway wey khaaatan goobihii nabigu ku tukaday calayhi salaau wasalaam wa ana cabdallaahi bna cumar xadaahu waxa uu sheegay ana nabiya sal allahu alayh wasalam nebigu sallaa inuu ku tukaday fii arafi talcatin dalcad dacalkeed attalca waa meel taagoo dalcada wey fii arafi talcatin taag ama dalcad dacalkeed buu ku tukaday oo min waraai alcarji meesha carji la yidhaahdo gadaasheeda ahaatay wa anta daahibun adoo u socda ilaa hadabatin waxa weeye buur adoo u socda cinda dalika almasjidi hanoo dambaysa cinda dalika almasjid meelaha kale nabigu ku tukada calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mida meesha carji loo yaqaano alcarj iyaduna waa tuulo waa marka laga baxo ee wadada la qaado masaafada udhaxaysa waa iyo kilomtr w meesha carji la ee waana tog togaga xijaaze waaweyn ka mida togaasa ku taalay agtiisa tuulo carji la yidhaahdo waa meesha kale nabigu calayhi salaatu wasalaam uu degay ee uu ku tukaday inda alika masjidi masjidka agtiisa waxa ahaaday meeshaa lagu tukaday qabraani laba xabaalo aw alaaatun ama saddex xabaalood baa ku yaala cabdulahi bni cumar baa inoo faahfaahinaya xabaalaha laftooda la sii sheegaya cala alqubuuri xabaalaha dushooda radmun la kabya ayaa saaran oo min xijaaratin dhagaxaana can yamiini ariiqi wadada midigteeda weeyi cinda salimaati ariiq waxa weeye dhagaxaanta wadada agteeda ahaatay ama cinda salamaat aariiq oo jamcu salamatin ah salama waxa weeye waa geedka cadaadka loo yaqaano salima hadii la yidhaahdana waa dhagaxaanta wey salama waa geed salimahna waa dhagax weeye marka labada kaa doonta ka dhig laakiin meesha de kole dhagxaan ku badnaa dhagaxaantaynu iskaga soconayna cinda sarimaati ariiq wadada dhagaxaanteeda agteeda bayna ulaaika sarimaat dhagaxaanta dhexdooda ayuu nabigu ku tukada alayhi salaau wasalaam bayna ulaaika salimaat yani sallaa fii arafi talcatin bayna ulaaika salimaat oo dhagaxaantaa ku dhex yaala kaana cabdullah cabdulaahi waxa uu ahaa yaruuxu mid ka tago ka caraada min alcarji meesha carji la yidhaahdo bacda an tamiila ashamsu intay quraxdu u iilatay bilhaajirati xilliga gadiidka ee barhtamaha fa yusallii waa tukanayay alduhra duhurka ayuu ku tukanaya fii dalika almasjidi masjidka isaga ah goobta alcarji loo yaqaanaana iyaduna waa goob wey togaas arjiga loo yaqaano nabigu ku tukaday salaada uu ku tukaday cabdulaahi bni cumarna uu kaga dayanayay hadda cidda laga sheekaynayo waa cabdulaahi bni wuxuu meelaha u danaynaya ugu tukanaya u faahfaahinayaana wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ku tukaday wa ana cabdallaahi bna cumar xadaثahu wuxuu kaloo u sheegay ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam nazla inuu degay cinda sarxaatin waxa geedo agtood inuu degay can yasaari ariiqi wadada bidixdeeda ah fii masiilin daadmareen duuna harsha buurta harshe la yidhaahda ka harsha waa buur weeye laysla yaqaan waxayna u dhowdahay meesha juxfa la yidhaahdo miiqaadka juxfa la yidhaahdo meel u dhow weeye alika almasiilu daadmaraynka laftiisa lasii macnaynaya ee daadmaraynkaasi ama togaasi bikuraaci harsha buurta harshe la yidhaahdo arafkeeda ama dacalkeedu ku yaala buurta harshe la yidhaahdo arafkeeda ama dacalkeeda ayuu ku yaallaa baynahu dhexdiisa waadigaas ama masiilkaas daadmaraynkaas iyo wa bayna ariiqi wadadii lagu soconayay waxa u dhaxeeya qariibun wax u dhow min khalwatin waxa weeye leebtuur in leeb laga tuuro oo leebkaagu gaadhayo masaafo leeg baa u dhaxaysa waa wadadayo meeshan la tilmaamayo wa kaana wa aha cabdulaahi bnu yusalli mid tukada ilaa sarxatin geed xaggii hiya geedkaasi aqrabu saraxaati waa geedaha ugu dhow ila ariiqi wadada xaggeeda ayay ugu dhowdahay wahiya geedaasina awaluhuna waa ta ugu dheer wey waa lagu tukaday waa meeshii nabigu ku tukadaa wa ana cabdallaahi bna cumar hadda waxaynu maraynaa kala barhkii baa lagu dhow yahay aljuxfa waa qariib anis waayo maka iyo madiina afar iyo dhowr iyo toban kilomitr ilaa labaatan meelahaasa udhaxeeya juxfana waa laba iyo dheeraad wey marka waxay udhaxaysaa maka iyo madiina wa ana cabdallaahi bna cumar xadaau wuxuu kaloo u sheegay ana nabiya sal allahu alayhi wasalam kaana inuu ahaa yanzilu mid dega fi lmasiili daadmareenkii alladii kaasoo fii adnaa mari ahraan waadiga maru ahraan loo yaqaano harkiisa ugu sokaysa ayuu nabigu degayy waana waadi weyn oo tagoga xijaaj ka ah. wuxuu u dhow yahay maka ayuu u dhow yahay eh, eh, waxaana hadda ku taalla maka marka la gelayo madiine marka laga tago wadadan hayweyga ah ee hadda la isticmaalo meesha ugu xigta tuulada ugu xigta maka marka maka la gelayo tuulada ugu xigta oo la yidhaahda jumuum jumuum baa la yidhaahdaa meesha noocaasa ah ayuu waadigu maraa dabeedna wuu socdaa xagga jiddo u kacaa jiddo markuu gelayana tuulada ugu xigta jiddo baxraa la yidhaahdaa baxrana waa maraa jidduu sidaa ku galaa wuxuu ku shubmaa badda ayuu waxa weeye ku shubmaa ama badda jiddaba nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu degayay adnaa mari ahraan toga maruahraan la yidhaahdo halkiisa ugu sokaysa marka madiin laga tago yani halkuu ka bilaabmayo qibala madiinati madiin xaggeeda yani marka xagga madiin laga imanayo maaha marka xagga maka laga imanayo xiina tahbitu marka aad ka soo degayso min asafraawaati togaga xaggiisa marka aad ka soo degayso yanzilu waa degay nabigu calayhi salaau wasalaam ibni cumar baa la sheegaya laakiin nabiga ayuu ficilkiisi xikaayoonaya yanzilu waa degaya ibni cumar fii baطni dalika almasiil daadmareynka gudihiis calooshiisa ayuu degayay can yasaari ariiqi oo wadada bidixdeeda ah walxaal anta daahibun adoo u socda ilaa makata maka adoo waad arkaysaa siday ugu dadaalayaan tilmaanta oo haddii bidix layska odhan lahaa ma markaan sii socdo mise markaan soo socdo waata dadku ay isweydiiyaan midig bay kaa qabanaysaa ma markaan heblo ka imanayo mise markaan ku socdo waa in la kala caddeeyo wa anta daahibun adoo u socda ilaa makata ayay bidix kaa qabanaysa laysa ma bayna manzili rasuulilaahi sal allahu alayhi wasalam rasuulka alle halka uu degay ma ahaanin dhexdeeda iyo wa bayna ariiqi wadada dhexdeeda ilaa ramyat bixajar in dhagax laga tuura mooyaane wax kale ma ahaanin masaafadiina waa lagu sii adimarka hadda waxaanu deganahay maka duleedkeedii baa la yimi waa meeshii ugu dhaweyd masaafadii ugu dhaweyd makaa lagu soo dhawaaday wa ana cabdallaahi bna cumar ya madiinah hijradii ka hadli <laughs> hadda waxaynu ku soconnaa makaynu ku soconnaa madiina laga tegey xajkii waa loo socdaa cumrooyinkii fii xajatihi iyo fii cumratihi baa xadiidka bilowgiis aynu soo sheegnay gabagabadii baa la joogaa wa ana cabdallaahi bna cumar xadaahu wuxuu kaloo u sheegay ana nabiya sal allahu alayh wasalam kaana inuu ahaa yanzilu mid dega bidii uwa meesha dii uwa la yidhaahdo iwa iyo tawa iyo uwa saddexduba waa ku bannaan tahay waa muallau ta iuwana xiligan maka waa ka baxsanay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam maka intaanu degin ayuu u hooyanay kadibna walidukhuuli makata buu u maydhanay nabigu calayhi salaatu wasalaam kaana yabiitu biha fayaktasil xilligaa magaalada waa ka baxsanay dunidusa isu bedelayso maantana waa xaafadda ugu dhow kacbada jarwal baa la yidhaahdaa huteeladii ku yaala xujaydu xaramka intay ka soo lugeeyaan bay yimaadaan jarwal baa la yidhaahdaa meeshaa nabigu degay lafteeduna waa meel waxa wey hadda la ysla yaqaano maniadaas kaana waa yanzilu mid dega bidii uwa meesha dii uwa la yidhaahdo wayabiitu waa u hooyanay xataa yusbixa ilaa uu ka waabariisanayo yusalii waa tukanaya asubxa salaada subax xina yaqdumu xiliga uu ka soo gaarayo ee uu imanayo makata maka wa musalaa rasuulilaahi sal allahu alayhi wasalam goobtii uu rasuulku ku tukaday calaa akamatin waa meel taaga oo haliidatin adag laysa ma aha fi lmasjidi masjidkii alladii buniya la dhisay ama halkaas yani wuxuu leeyahay masjidka hadda ka dhisan ha ku khaldamina masjidka ma aha walaakin hase asfala waa meel ka hoosaysa min dalika meesha masjidka laga dhisay calaa akamatin taag haliidatin waxa weeye adag meeshaasina dayuwa la yidhaahda waa maka hadda gudaheeda wey wa ana cabdallaahi bna cumar xadaau wuxuu kaloo u sheegay ana nabiya sal allahu alayhi wasalam istaqbala inuu qaabilay furdatay aljabal buurta labadeeda mariin yacni labada meelood ee buurta loo marayo ama laga gelayo buurta lafteeda marka la doonayo in laga gudbo wadadii loo mari lahaa ayuu nabigu qaabilay alladii kaasoo baynahu dhexdiisa uu ahaaday waa madhalkii buurta laga gelayay iyo wa bayna aljabali awiili buurta dheer ee naxwa alkacbati kacbada waxa weeye xaggeeda yacni madhalkaas uu nabigu qaabilay iyo buurta dhexdeeda ayay ahaatay naxw alkacbati kacwada xaggeeda ayuu u istaqbala furdatay madhalka ayuu iska horaysiiyey halka buurta laga galo naxw alkacbati kacbada xaggeedana waa u jeestay oo qibladii ah fa jacala waa yeelay almasjida masjid alladii kaasoo buniya la dhisay waayo xiliyadii dambe nabiga dabadi alayhi salaau wasalaam baa masaajida meelaha laga dhisay fajacala waa yeelay masjid alladii kaasoo buniya la dhisay ama halkaa laga dhisay yasaara masjid masjidkaa hore bidixdiisa biarafi akmati alakamati taaga ama dalcada waxa weeye dacalkeeda wamusala nabiyi sal allahu alayhi wasalam halkuu nabigu ku tukaday asfala minhu waa meel ka hoosaysa cala alakamati taagii dusheeda asawdaai madoobayd tadacu waad ka tegaysaa min alakamati taagga isaga ah cashrata adruc toban dhudhun aw naxwaha ama wax lamida uma tusalli kadib waad tukanaysaa mustaqbila alfurdatayni labadaas wado ee burta galaysa adoo qaabilaya min aljabali buurta xaggeeda alladii kaasoo baynaka dhexdaada ahaaday iyo wa bayna alkacbati kacbada dhexdeeda yani si daqiiqa loo tilmaamaya goobtii nabigu calayhi salaau wasalaam uu ku tukaday waa waxa aynu taxaynay waxay doontaba ha noqoto waxaynu ku soo koobaynaa warka dhaydiisu wuxuu noqonayaa nabigu calayhi salaau wasalaam markuu ka baxay madiina ama caadadiisuba markuu madiine ka baxayo xaj ama cumro u baxaya ama dano kale ee uu maka aadayo waa wadadii nabigu calayhi salaau wasalaam caadatan uu marayay aad bay u fogayd oo waxa weeye usbuuc iyo ku dhowaad baa loo dhex soconaya maka iyo madiina waxaa lagu khasbanaa meele in la dego meelo loo hoyanaya meelo la seexanaya labadaba cabdulaahi bni cumar wuxuu aan ku ahaa nabiga calayhi salaau wasalaam sunnadiisa inuu aad ugu dadaalo caan buu ku ahaa bal xataa waxaa in badan ina soo mari doonta eh, oo uu ka mid yahay xadiikiina soo maray eh, ninkii waxa weeye muctamirka ahaa ee intuu awaafay sacyi isagoo aan samayn xaaskiisa u galmooday waynu soo marna jaabir bnu cabdilaah waxa uu ii laa yaqrabha xataa yauuf u dhowaan maayo ilaa uu saci sameeyo sidii fuqahada ayuu ugu jawaabay cabdulaahi bnu cumar markii la weydiiyena waxa uu ii raaytu nabiya sal اllahu alayh wasalam yauufu yasca wakada wakada ficilkaasubuu sheegay waxaa la yidhi dhagaxa se inoo iman doonta xajarulaswadka ma dhunkada wuxuu i raaytu nabiya yuqabilhu wayastalimu waxaa la haday cidhiidi noqoto wuxuu ku celiye raaytu nabiya yastalimuhu wayuqabiluh waa lagu celiye waa ku celiye yani axaadii badan baa inoo iman doonta cabdulaahi bni cumar ficilka nabiga alayhi salaau wasalaam inuu wax walba kaga weynaa jawaabtiisu waxay noqonaysa nabigaa sameeyey aad baa loogu yaqaanay xiliyadii dambe ayaa wuxuu danaynayay meeshii nabigu harhsaday inuu harhsado meeshii nabigu calayhi salaau wasalaam xaajadiisa uu ku guta inuu ku guto meeshii nabigu calayhi salaau wasalaam uu ku tukaday inuu ku tukado meeshuu ku nastay inuu ku nasto wamaa ilaa dalik wax kalena kamay ahayna jacayl nebi ka ahayd nabiga calayhi salaau wasalaam jacayl wuu jecel yahay waayo qaacidadu waxay tahay ina almuxiba liman yuxibu muiicu qofku qofka uu jecel yahay waa aeeca amarkiisa waxaa kaloo lamida ficiladiisana waa ku dayda ficiladiisana waa ku dayda marka ibnu taymiya raximah taala iqtidaau siraat lmustaqiim limukhaalafati asxaabi ljaxiim wuxuu ku tilmaamaa markuu ka hadlaya gaalada in la khilaafo la ysku shabihin wuxuu leeyahay laba qof oo isku labisa waxa weeye muuqaalka guud eekaysiinta ay isu eekaysiinayaan waxay calaamad u tahay xagga qalbigana inay iska jecel yihiin aragteen de labada qof ee aadka saaxiibka u ah. ya cimaamadaadoo kale khamiiskaagu qaabkaagu u tolanayaa isku midab waa xagaad ka soo iibsatay ya gabdhihii isku dallad isku xijaab isku toob bal waa laga yaaba sharabaadada iyo kabaha laga midoobo labada qofee sidaa u wada socdaa waxaad fahmaysaa inay isjecel yihiin dadka inay iska xigaan cabdulaahi bnu cumarna taasuu caan ku ahaa laakiin masalada noocaasa iyo qaabka uu u sameeyey waa lagu khilaaay saxaabadu waa ku khilaaeen cidda ugu horaysa ku khilaaftayna aabbihii buu ahaa cumar bn khaaab markuu khaliifka ahaa waayo qaacidadu waxay tahay nabiga calayhi salaau wasalaam ficilkiisu wuxuu sunno noqonaya wixii cibaadanimo uu u sameeyey min baab cibaad laakiin wixii uu u sameeyey min baab alcaada lagaga dayan maayo in lagaga daydaana sax maaha laakiin cabdulaahi bni cumar min baab lijtihaad ayay waxa weeye la martay laakiin sida jumhuur صaxaaba ay ku tageen oo cumar bnu khaaab uu ka yahay ayaa sawaab ku yahay waana siday ku dambaysay oo hadda goobihii waxa weeye waa goobo mahjuuroo la ilaaway maanta goobihii haddii masjid laga dhigi lahaa la calaamadin lahaa waxa weeye huluwi badan baa lagu samayn lahaa waxa la hubaa un waxa weeye masaajida kooban masjidka dulxulayfa loo yaqaano iyo labada masjidulxaraamka ee goobo cayiman ayaa hadda masaajida laga dhisay oo la yaqaana wixii kale waxay noqdeen wax mahjuuroo laga guuray haddaan dee sacuudigu weli waa dadaalaya towxiidka waa ilaalinayaa laakiin de hadday suufiya qabsato meelihii inta dib loo soo faga ayaa meel walba waxaa laga dhisayaa waxaa weeye meelo loo qastiyo ama la aado eh, laakiin aad baa dowladdan isaga ilaalisaa waxaa hadda aad loo maagay eh, aswatulkhandaq halkii ay ka dhacday ayaa masjid aad u weyn oo adeegyo badanle laga sameeyey oo loo ekaysiiye masjidu quba iyo masaajidada la midka ah laakiin culimmadu waa naqdiyeen waayo taasi waxay keenaysaa dadku inay u qastiyaan oo ay daneeyaan sida masjidu quba loo danaynayo ayaa waxa weeye loo danaynaya taasina sax maaha masaajidada ku yimi sida quba oo kale iyada waa la danaynaya waana loo qasdinaya qofka laba ku tukadaa ajar cumruu nabiguna sabti walba waa u lugaynay waa kusoo tukanay ficlan wa qowlan labadaba waa loo hayaa wixii soo hadhay xataa haddii ay caddaato nebigu inuu ku tukaday waa sida masjidka bani salima masjid lqiblatayn iyo masjidka hadda aynu sheegayno khandaq masjidulfatxi baa ku yaala oo nabigu ku tukada calayhi salaau wasalaam masjidu bani mucaawiya oo xilligaa loo yaqaanay oo hadda masjidulijaaba la yidhaahdo dhisan masaajida badan baa la hayaa oo nabigu ku tukada calayhi salaau wasalaam hadda waa lagu tukadaa laakiin masaajidada madiinu ka mid yahay fadli gaara ma laha waayo nabiga calayhi salaau wasalaam booqasho uu ku tegay ayuu ugu in la yidhaahdo loo qasiyo sunno laga dayo ta noocaasi waa khalad weeye marka qaacidada noocaasa markaynu ku soconno goobaha noocaasa si gaara in loo daneeya sax maaha ah. laakiin meelihii fadlila waa meesheeda <clears throat> waxaa kaloo keenaysa in talaxtaga la iska ilaaliyo waayo bini aadamku wuxuu u badan yahay xagga uluwiga iyo talaxtag oo yaaba masjidka hadii la goobtaasu ku tukaday masjidka laftiis dadka qaar ina haday ciid uu yahayna ciiddii qaataan hadduu gogol yahayna gogashii wax ka mida goostaan doonaan inay ka barakaystaan iyo wixii lamida hadda waxa wey masjidka nabiga alayhi salaau wasalaam ciidan baa hortaagan xabaasha nabiga alayhi salaau wasalaam haddaanay joogi lahayn dadku way isku masixi lahayen wayna isku duugi lahaayeen waa gidaar gidaar labaad baa ka dambeeya qabriguna waa kasii dambeeya gidaarkaa hadda la xardhay la qurxiyey ee dhowr statarkii la sameeyey ayuu isku xoqaya isagoo aad mooddo inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka barakaysanayo waxyaabahaasoo dhan baa lala dagaalamayaa marka khulaasadu waxay tahay goobihii nabigu ku tukada salaatu wasalaam waa goobo uu u baahday inuu ku tukado ee goobo loo qasiyey in la daneeyo ama la jidaynayo inay tahay goobo la daneeyo ma aha halkaa waxaa ku dhammaaday abwaabu lmasaajid sutrada ma bilowna